alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam waxaynu weli ku jiraa kitaab alxuduud waxay noogu dumeeyey aynu ku dhex jiraa xaddu sariqa markaa kolleyba dee shuruud baa loo eegayaa shuruuddaa waxaa ka mida ah qofkan inuu muslim yahay inaan waalayn iyo maalku inuu xirzi iyo meel ilaashin ku jiro xirzigaan curfigaan loo celinayaa tusaale ahaan imika baabuurka marka habeenkii gerashka lagu xereeyo amba wadada la dhiga qof ilaalinayo waa fii xirzin xoolaha marka xerada lagu xereeyo waa xirzigaas marka curfiga iyo dadkay ku xidhantay taasina xirzigaas وعن cبد لله بن cمر بن cاص رضي الله عنهma عن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من dي xاaجة غير متkذ خبنة فlا شhيء عليه ومن خرج بشhيء منه فعليه الغرامة والعقوبة وعن cبد لله بن cمر بن cاص رضي الله عنهma عن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم أنه rasuulka su-ila waxaa la weydiiyey عن الثمر midhihii almucallaqi soo laalaaday oo ah kuwii geedka saarnaa faqaala wuxu uhi amba markaa meel dee laga soo laalaadiyey faqaala wuxu uhi man buu rasuulku qofka ku gaadha bifiiha afkiisa min di xaajatin mid baahana kayra mutakhidin isagoon ka dhiganaynin khubnatan wuxuu kaydsado amba uu sii sahaydo falaa shay calayhi waxba laguma laha waman kharaja bishayin qofka la baxa shay minhu ka mid ah midhahaasina ee goobta kala baxa facalayhi algharamatu walcuquba labada arrimood baa lagu baahanyay algharaama ay addamaan inuu damaanad qaado iyo walcuqubati in la ciqaabo wa tacziiri wax lamid lagu sameeyo cuqubadaasi waxay noqon kartaa qadcigii na way noqon kartaa waman kharaja bishay minhu qofka la baxa shay ka mida bacda an yuwiyahu markuu hooyo aljariinu goobta lagu engejiyaa amba lagu kaydaya oo fabalqa dabete gaaro waxaa waxday thaman اlmijani ay thaman tursi gaashaan lacagtii oo rucu dinaarkii ah facalayhi اlqadcu qadci baa lagu leeyahay akrajahu abdaawud wanasai saab xaakim xadiiskani wuxuu tilmaamayaa ishtiraad alxirzi fi اlqaطci hada xadiisu daliil calى ana alqadca yakunu fi xirzin ay laa yuqdacu aلsaariqu xataa yasriqa fi maali fii maalin fii xirzin ilaa waxada maalkaa meel ku ku ilaashan xirziguna waa ilaalinta taana waynagii sheegayna waxa weeye curfiga ay ku xidhantay qadiyadaasi sida halkeeba markaa la noqonaysaa halka rasuulka alay sala slam markaa sheegay midhaha geedka ku yaalla qofku matalan markuu musaafir yahay amba soo dhex galo waxa u bannaan gaar ahaan markay baahi hayso intuu dhawaaqo sida axaadiis kale tilmaamayso war yaa dhowr jeer markuu yidhaahdo cidila hadli weydo haddii cidila hadli waydo inuu afkiisa u cuno ka qaato geedka ama beerta uu ka cuno fiisa laakiin waa inaanu kasii dhiganin sahay oo aanu jeebka kusii qaadanin taa marka laga yimaado hadduu shay lamida ah, hadduu qaato oo ay dhacdo sidaas cuquuba iyo khanaama labadaasaan la isku daraya horta xoolihii wuu damaanad qaadaya cuquubana waa lagu sameynaya cuquubadaasi waa imika markaa markaa xadiiska qeybtiisa dambe la ego tacziir bay noqonaysa waxa uu markaa rasuulku alay sla slam haddaba intan dambe ku sheegay waman kharaja bishayin minhu bacda an yuwiha waljariin aljariin waa almakaan aladi yujafafu fiihi atamru almakaan aladi yujafafu fiihi atamru timirtu marka eh, geedka laga soo gooyo dee qoyaan iyo waxbay leedahay mararka qaarkood baa ah xoogaa loo baahan yay si ay noqoto waa meesha markaa lagu engejiyo weeyaan timirtoo keliya markaa maaha athamar ah, baaba halkaa aad ah, tamri aad tidhi aad ka dhigi karta markaa macnaheedu waa maxay markii geedka laga soo gooyey ee meel lagu ururiyey halkii lagu engejinayey amba lagu kala habeenayey lagu hagaajinayey hadduu halkaa qofku ka qaato waxa uu qaatayna uu gaarhayo nisaabkii qadciga ama nisaabu sariqa uu gaarhayo ee qadciga keensanayey qofka gacantaa la goynaya muxuu markaa rasuulkaa saaray alayh salatu kii geedka saaraa midhihii geedka saaraa iyo ka halkaa lagu ilaaliye markaa kaa halkaa lagu ururiyey xirsigii buu ku jiraa waa mid meel lagu ilaaliyey haddii aanu markaa gaadhin thaman almijani aw rubcu dinaar fasaacidan haddii aanu gaadhin isla markaana maalku fii xirzin ahaa markaana cuquubaa lagu sameynaya markaa wuxuu damaanad qaadaya wixii mar kastaba lakiin haddii dee uu markaa gaari waayo maaha macneed qofka waa iska daynaya in la iska daayo way banaan in la jeedalaa way banaan in la xidhaa way banaan tahay gacangoyntii un baa dee laga daaye waa tacziiro tacziirtuna waxay u noqonaysaa ila ijtihaad اlimaam aw ilqaadi qofkan qaadiga ama imaamka ayay ijtihaadkiisa ku xidhantahay qadiyadaasi saas wey halkan uu rasulku uri alay slat slaam gayra mutakidin khubnatan falaa shay caleyh waxay tilmaameen culimadii luqadu alkhubna bidami uma sukuun waa alizaar wa طarafu thawb waa marada cirifkeeda waa markaa qof aan markaa dee sii sahay ka dhigaysa macnaa ku guranayni maradiisa afkiisuna wax uga cunaya markaa khubniga maxay noqonaysaa af soomaaliya xaynkabaad malaa ugu dhow inkastoo malaa dee xaynku marada dumarkuna lagu isticmaalo maxaa kalaad odhan lahaydeen faraqa warba kaa wehi maasha allah a <laughs> ninkaasaa hel soomaalige oo faraqa ku qaadanaynin aan faraqa ku qaadanaynin hadduu markaa faraqa ku qaato dabeetna waa lagu yeelanaya ciqaab lagu ayaanu ku mutaysanayaa maxaase banaan qofkii baahan ee gaajoonaya afkiisa inuu wax uga ero taasi waa banaanta oo rasuulku muxuu ku shardiyey min dii xaajati haddii aanu markaa baahi u qabin oo u dherigsan yahay aba wax kala wahaysto aba midho kala wahaysto dee arrintaasi uma banaana lakiin qofkan baahan baa laleeyahy midhaha ayaad kuu banaan wax ka qalato oo bifiihi afkiisu muu markaa ku kaaftoomaya markaa wax kala ku darsan maayo haddii qofka qabciga laga daayo ducifa fiihi alcuquba aw ducifa calayhi alcuquba cuquubadaa loo kordhinayaa loo libilaabay imaam axmed iba isagay qofkii tusaale ahaan laga daayey si arrinka loogu adkeeyo waxaa la odhanayaa xoolahani qiimahaasay lahayn soo shan laabkood baa lagaa doonaya laban laabkood baa lagaa doonaya saddex laabkood baa lagaa doonaya si arrinka loogu sii adkeeyo an cabd lahi bn camr bn cas radi allahu canhuma an rasuuli lahi sala allahu alay slam annahu suila waxa la weydiye can itamri can itamrina waa laga yaabaa inay nusakda qaar idinku qorantah soo saama ya bitaa almuhanah labada dhibcood leh watha almuhalasa labadaba markaa waa ku jirtaa buluqa haddii can itamr la idhaahdo waa caam haddii atamr idhahdona de waa timirtii timirtuna inta badan dee midhihii waktiga la isticmaali jiray hancaan wey iyay waktigaas aad loo isticmaali jiran jeeda can itamri midhihii almucallaqi aw itamri lmucallaqi ay almucallaqi cala الshajar waa geedkii kasoo laalaaday wey almutadali can الshajar aw min الshajar maaha qaari aadami gacanta ku haysto haddii midhahaasi geedka sidii intuu uga soo geeyo de gacantiisa uu ku laalaadiyey ama gurigiisa uu kasoo laalaadiyey waa xirza bay noqonaysaa bay leeyihiin man asaaba fiihi qof bifiihi ay bifamihi qofka afkiisa wax kaga gaadha ee ka isticmaala min di xaajatin ee baahina u qaba gayra mutakhidin isagoon ka samaysa aan ka dhigayn khubnatan miduu faraqa ku qaato falaa shay caleyh waxba lagu wala waman kharaja qofka la baxa bishayin minhu shay ka mid a ah, fa calayhi algharaamatu walcuquuba labadaabaa lagu leeyahay inuu damaanad qaado iyo in la ciqaabo tacziir lagu sameeyo waman kharaja bishay minhu qofka la baxa shay ka mida bacda an yu'yahu aljariinu meeshii lagu engejinaayey amba lagu ururinayey marka uu hooyo iyo uyahu ay yadumahu way umay noqonaysaa marka markuu koobsado aljariinu jariinku markuu koobsado oo lagu ururiye oo fabala u gaaro amala lmijani ay ma sara wii waada wey wiii waada markay gaadhaan thamn mujani facalayhi اlqadcu baa lagu leeyahay qadci baa lagu leyahay kana وعن صفا بن مyر رضي الله عنه aن نبي sلى الله عليه وسم قال له وxuu ku yihi لmا أmر markuu amray بqadعi اldي بqadعi goynta aladي kii xaday ridaahu guysa oo fa shafaca fiihi uu ka ergeeyey wuxuu rasuulku yihi hallaa kaana dalika arrinkaasi mu ahaado ay dalika ashafaaca aw tilka shafaaca qabla an taأtiyanii bihi intaanad ii keenin akhrajahu axmedu wاlarbacatu wasaxu bnu jaruud wاlxaakim xadiiskan wuxuu tilmaamayaa jawaas alcafwi can الsaariq laakiin waa goorma qabla buluuq اlimaam intaan imaamka la soo gaadhsiinin tuugii waa la cafiyi qofkii waxaday waa la iska sii dayn karaa xataa xoolihii qaatay bu kara war waan kaa dhaafay oraska tag waayo qofka bani xaqiisa u ka taraasuli karaa laakiin arrintu markay soo gudubtay intuu soo kaxeeyo la yidhaho la soo gudbiyo la ydhaha ninkaasi waxbuu xaday shuruuddiina ay ku dhamaystiranto marka shubah kale laga waayo waayo intifaa shubha baa markaasana shuruudda kamid iyada laftigeedu waynu soo maray xadiiska rasulka ala sl kulahaa fainii laa yukhaalibka sariqan warina hadday umalayn maayo waa shubha qofkii haddii dee shubhooyin iyo waxyaala qaarkood hadduu ismoodsiiyey ama wax lamida ah amba dareen noocaas ku jiro hadduu idhahdo waan ismoodsiiyey oo kuwaygii baan moodayay iyadoo la arkaya de inuu bareeray lakin hadduu isagu saa dha waan kaygii baan moodayay waa la aqbalaya shubhadiisaasaa la qaadanaya waa la shari maayo qofka haddii laakiin xog loo soo gudbiyo shafaacadu ma gelayso halkaasi xadiis baynu shalay soo marray xadiiskaasi wuxuu tilmaamayey gabadhii waxadi jirtay markaa ay ergeysan jirtay dabeedna markaa diidi jirtay hadhow markaa culamada qaar ba waxay sheegayaan inaan xirsigu markasta shardi ahayn waayo de tastaciiru lmataac soo fatashxaduhu intay alaabta ammaanaysato iyadoo la ogyahay ayay dafiri jirtay waxaa la odhan karaa markaa masaladaasi waa masale khaas ahoo si gaaro looga soo reebay wallahu aclamu an safan bin umayr radi allahu an nabiy sala la ala qala lah wuxuu ku amara markuu amray safan bin umayr lama amara rasuulku markuu amray biqadci ladii kii gacanta inuu gooyo saraqa xaday ridaa'ahu gu haadu yay noqonaysa hada damiir ilىa man yarjic ilى الnabiy salى الlahu alay slm o ilى safwan yuu noqonaya ya waaxid min الnaas haye safwan buu noqonaya cidda go-a laga xaday waa iyo waa safwan cidda gacanta goynaysana lamaa amara markuu amray ay annabiyu salى اllahu alay waslam faacilkii muxuu noqonaya annabiyu sal l slm biqanci ladii saraqa ridaahu ay ridaa safwaan oo fa shafaca uu ka ergeeyey ay safwaanu safwaan baa ka ergeeyey fi isaga wuxu uhi rasuul allah waan iska cafiyey iska sii dah ninkani goobu iga xadaba ninkan kuu soo gudbiyey laakiin waan saamaxay ee anaa kaaga shafaco qadiya iska sii dah shafacadu waa saas wey rasuulku muxuu yh ala sla sl halla waa taxdiid waa kelmad tirtirsiya maad halla kaana dalika arrinkaasi mu ahaado ay dalika alcafu saamixadaasi qabla an taatiyanii bihi intaan adii keenin mu ahaado qadcigu inuu sugay ba xadiiska laga qaadanaya axaadiista horu lamcanay xagga marka laga eegana wacan jaabir radi allahu canhu qaala wuxu uhi jiya waa la keenay bisaariqin tuug baa loo keenay ila nabiyi sala allahu alay wasalam faqala wuxu uhi iqtuluuhu dila faqala wuxu uhi ya rasuul allah rasuulka ilaahay inamaa saraqa waxmuu xaday dee waxamuu markaa dilin qaal isg u iqacuuhu gacanta gooye faqudica waa la gooyey uma jia bihi waa la keenay ahaaniyata mar labaad faqaala wuxu uhi iqtuluuhu dila fadakara wuu sheegay sidoo kale oo axle rasuul allah waxbuu xaday markaasuu gooyo yihi uma jia bihi athaalia fadakara milahu sidoo kale u sheegay uma jia bihi alraabica kadalika uma jia bihi alkhaamisa sidaasoo kale hadna maalinti markii shanaad la keenay faqaala wuxu uhi iqtuluuhu dila akhrajahu abu daawuud wanasaa-iyu wastankarahu waa munkar bu yihi xadiiska wa akhraja min xadiis alxaris bin xaadib naxw wadakara الshaaficiyu raximah اllahu ana alqatla fi اlkhamisati mansuukun waa mansuuq buui xadiiskani xagga sixadiisa horta waa la isku haystaa oo sanad dacfi badan baa ku jira munkar xadi xadiis munkar inuu yahay ayuu sheegay culimada qaarkood ay sheegeen dhinac kalena ciddii saxiixisana waxay leeyahy xadiiskani waa mansuukh marka hadduu toban jeer waxado toban jeer hadduu waxado marnaba tuugga la dili marnaba tuugga lama dilaayo haddaba sidee lagu samaynaya marka markan kale la keeno itafaqa اlculamaء wa minhum الصaxaabaةu radi allahu canhum wاlأimaةu alarbaca raximahum اllahu calى ana asaariqa ida saraqa haaniya quطicat rijluhu alyusra bacda alyadi اlyumna lugta bidix baa la goynaya waqad xakaa alitifaqa ibn cabdilbar ibn cabdilbar sheekaas kamid culimada waaweyn muxadisiinta isla markaana madhabka imaam malik kitaabka la ihahdo muwaطa ayuu sharax ku leeyahay o kitaab le atamhiid oo aada kutubta laga maarmi karin isaga iyo muqniga ibnu qudaamey ayuu iyo kitaab kutub kale bu leeyahay istidkaarna u ley kitab alistidkaar wlmuwafaq ibnu qudama imikana istidkaarkiisa ku wlmuwafaq ibnu qudama waa kin aynu sheeg sheekaynu sheegaynayay isna waa culimada u waaweyn xagga fiqiga marka laga madhabka xanaabilada wagayrihima xaafid ibn xajar isna muxuu yihi habata can الصaxaabati radi allahu canhum qadcu rijli bacda اlyadi in gacan lugta la goynayo wahum yaqra'uuna wالsaariqu wالsaariqatu faqdacuu aydiyahuma iyagoo akriyaya bu i xaafid ibn xajar dee faqdacuu aydiyahuma oo gacan la sheegay haddana saxaabadii way sameeyeen waana laisku waafaqay arrintaas arrintaa markaa daliil bay haystaan haddaanay daliil u haysanna ijmaacu الصaxaaba ijmaac اluma baa xujaahe fama baaluka biijmaaci الصaxaaba ijmaca saxaabadana maxaad unaysa taabiciintiina saasoo kale waa laga soo wariyey culimada qaar ba hadda waxay hahdeen marka saddexaad markaa saa hore markaa saa loo gooyey markii saddexaadna waa la xidhayaa un ilaa intuu ka dhimanaye la dili maayo ma la goyn maayo أنه لا قدع في الثالثة بل يحبس حتى يموت وهذا مذهب الحنفية والمعتمد في مذهب الحنابلة xanaabiladuna qeybta muctamadka manaa arinta ay u badan yihiin madhabku u xooga badan yahay waay wa huwa qowl الظaahiriyati wa qowl ibn baz raximah الlah inaan mar saddexaad dee lugtii la goynay waayo haddii lugtii kale midigta la gooyo ama gacantii kale la gooyayo qofkii waxba ku socon kari maayo waana jireen culmad saa yidhi haddana waxa la goynaya gacanta bidix baa la goynaya haddana lugta midig baa la goynaya dee markaa nafba kuma noolo kaas <laughs> soo maha nacuudu billahi min dalik الqول الثاني أنه يقdع في الثالثة اليسرى يديه والرaaبعة يمنى رجليه فإdا sرق خامسة xuzira بضرب أو سجن haddii markaa afartaa la gooyaba waa la xidhaya waa la xidhaya waxay u badantay in qowlkaasi xoog baday qowlka odhanaya marka saddexaad marka lug iyo gacan la gooyey haye xadiiskana markaa waa daciif xagga kalena waa mansuuq markaa lala dili maayo marnaba inaan la tuugi la dilaynin ayaa halka laga qaatay جiء بsارق ilى النبي slى الله عليه وسلم fqال اqتلوه faqالوا ya رsuل ال inma sرق qال اqdعوه faqudca ثuma جiءa bه ثانية faqاla اqتلوه fذakra مثlh ثuma جiءa bه ثالثا مثlhudan uu sheegayo sidaa markaa dilad u rasuulku iyo gooyayo fadakara milahu uma jiya bihi araabica kadalika uma jiya bihi alkhaamisa labada jeere markaa raabica alkhaamisa muu sheegin waxaa lagu samaynayo marka khaamisada ka dambaysa mooyaane faqaala iqtuluuhu akrajahu abu daawuud wanasaa-i wastankara xadiiskan imaam shaafici wuxu uhi waa mansuuq culimo badanna way ku waafaqeen baabu xaddi shaarib wa bayaani lmuskir halkaa waxaynu kaga soo baxnay tuuga iyo gacanta in la gooyo markaa waxaa jira niman shaydaanku uu ka soo dhex hadlo oo waa nimanka gaalada la idhahdo dad kaleo muslimiinana way saameeyaan maanta qaar badan oo dee siyaasiyiinta iyo kuwa aqoon-yahanka sheegtay iyo dad noocaasoo badani waxay idhaahdaan dee ni waktigii gacangoynta waa la dhaafay qaarkood baa eryadaa yidhi marka qofka sidaa ku gaaloobaya de waa kufri shareecadu waa saalixatu ilى akhiri الzamaan nebi dambe iman maayo soo ma maslaxaddii berigaa ku jirto ba imikana ku jirto laakiin hadalkaa gaaladaa ay ka keeneen oo dhagaxan qofka lagu dilayey iyo gacantan la goynayey iyo waxaasay dee doonayeen gaaladu inay ka dhe waxeeda iyagoo jaraa-imta iyo dembiyada ka dhaca agtoodu wax aada u waaweyn yahay waxay leeyihiin qofkii qof baa matalan wuxuu sameynayaa hubkii iyo wixii markaa ufasaxeen wuu iska soo gelaya meel sano kale wa loogu dhiganaya macruur ku dhiganayso waynu maqli marar badan soo maha markaasuu boqol iska dilaya marka la weydiiyena waxaan intaa ka dhiganaya buu kuleeyay naftaan ku yar nafisinayayo saas qaarkood inaan caan noqdaan doonayaayo la hahdo waa ninkii ra-iisul wasaaraha dilay ama madaxweynaha dilay way yidhaahdeen kaa wax dhibaato uma arkaan ma dilayna xataa kaa laftigiisa ka waxaasoo dhan dadka hallaayay odhan maayaan hala dilo wadamada xataa dilka fuliya waxa leeyahy dilka hala joojiyo isna hala sameeyo waxyaalaha xawaadista iyo dhacdooyinka iyo dhibaatada dhexdooda ka dhacaysana aada bay u fara badantay marka haddii hal tuu gacanta la gooyayo yaa ka faa'iidaya isagii wuu ka faa'iidaya ko way adag tahay inuu mar labaad qofkaasi waxdo haddaa markan dee ugudka gaxa la gooyay leeyahay waa wax naadir ah hadda habad hala sameeyo arrintaase eh. laakiin waa naadir way adagtay inuu mar labaad ku noqdo qofkii gacanta lagoy iyadoo alaabta halkaas ka taalo iska ilaalinaya ka kalena wuu ku cibro qaadanaya markaa tuugada way yeelanaysa lakin iminka marka la xidho dee nin xariifoo kasii daran buu jeelka ugu tegaya soo ma ogid baa la xidhayaa nin ka daran xariifa ayuu ugu tegaya waar maxaa lagugu soo xidhay guri baan u dhacay albaabkan uga dhacay haya maada waxba garanaya adigu anagu halkaa halkaasaanu kasoo dhacnay taa taa kalaanu samay dabeetna maalinta la hahdo waa la cafiyey tuugta inaad maqasheen mooyaane madaxweynihii baa cafiyey habeenkaa dadka labadha habeenka ugu daranta wakaas ninkii dhowrka bilood jeelka ku jiray marka usii daray haddana waa xilligaas waxba isbedel kumay keenin soo markaysa hadda jeelku waa dhib badayo saas weyaan laakiin fasaadkii sharki wuu sii socdo marka xikmaddan dee ilaahay sharciyey in ila ilahay inagu xataa xikmaddu haddaanay noo dahirin ciddugu iska muuqataaye laakiin waad ogaanaysaa waaqacaad ka arkaysaa xikmadda ilaahay subxana wa tacaala tan kale laftigeeda marka hal qof dhagaxa iyo lagu furiyo arrintaasi inta kalena way isilaalayaan waana dee arrin adag marka hore waxaa markaa xadiiska laga qaad axaadiista hore laga qaadanaya ana الشharيicata jaءat lxifdi اlamwaal kama jaءat lxifdi alanfus siday nafahaba u ilaalinaysa qofka qof dilo loo dilayo ayaa maalkana la ilaalinaya oo dee addaruuriyaat alkhams shantii daruuriya la sheegayay addiin baa u horeysa annafsu baa ku xigta alcaqlu baa ku xiga may waxaa ku xiga annaslu alcaqlu baa ku xiga almaal baa u dambeeya saasa usii kala horeyan usii kala muhiimsay baabu sharib wa bayaan muskiri wuxuu baabaya xad الshaarib xadka uu leeyahay ashaarib ay shaarib اlkhamri weeyaan waa la iska garanaya ninka khamri caba iyo wa bayaani caddayn la caddaynayo almuskir muxuu yahay wax wax sakraaminaya ee iskaarka waxaana qofku bedelayaa muxuu yahay waa caqligiiba qofkana loo ilaalinaya markan khamriga laga ilaalinayo iyo draagiska kale maandooriyaha loo bixiyey maanku waa caqligii markaa maankuu doorinaya baaba lagu leeyahy draagiskaas caqligiina waa manaadu takliifba waa waxa ilaahay ku galladaystay makhluuqa bani aadamka la idhaahdo iyo jinka oo uu kaga duway makhluuqaadka kale markan qofka laga doonayo inuu waajibkaa la yimaado inuu xaaraantaa ka tagana manaadka halka arintu ay salka dhigaysa ee qofkaa loogu baahanya wa caqliga hadduu qofkii waa leeyahay waxba laguma waa laga qaaday qalimkii an anas mali radi anhu ana nabiya sala lahu ala sl nabig utiye waxa loo keenay qad shariba alkhamr khamriga cabay fajaladahu wuu jeedalay bijariidatayni laba laamood naxwa arbaciina naxwa arbaciina qiyaastii arbaciin ayuu ku jeedalay afartan jeedal qaala wuxuu hi wafacalahu saxaabiga ohanaya anas ba ohanaye qaala ay anasu wafacalahu sidaa waxaa sameeyey ay alarbaciin abu bakrin abu bakr baa isna afartanka ku dhuftay falamaa kaana cumaru cumar markuu ahaaday ay fii khilaafatihi istashaara naasa dadkii wuu la tashaday bin cawf ba wuxuu yihi radi allahu canhum ajmaciin akhafu lxuduudi xuduud waxa ugu fudud ashal wa aqal alxuduud amaanuuna sideetan faamara bihi u amray cumaru cumar baa amray sideetanka laga jiro mutafaqun caleyh wlimuslim can cali radi allahu canhu fi qisat lwaliid bin cuqba qisadii waliid bin cuqba ninkii la odhan jiray saxaabiga radi allahu canhu jalada nabiyu sala la ala sl nabigu waa jeedalay arbaciin afartan buu ka jaray waliid bin cuqba wa abu bakr arbaciin abu bakrna afartan wa cumaru hamaaniin cumarna sideetan wakulu sunna halkaa aynu ku noqon mujalada nabiy sala la ala sl nabigu wuxuu ku dhuftay afar arbaciina afartan maaha weliid ee waa xukunka saariqa waa abu bakr wa cumaru hamaaniin wa kullun ay kulu hadihi alarbacuun waathamaanuun sunnatun weeyaan waa sunne iyo daliil la wahada kanina ayuu hi cali kee alakhiir weyaad kan u dambeeyo ah amaaninka axabu ilaya xaggayga kaasaa loogu jecelyay labada marka lasbarbar dhigo wa fii hada alxadiid xadiiskan waxaa ku jirta ana rajulan nin baa shahida calayhi ku markhaati kacay calayhi ay cala lwaliid annahu ra'aahu inuu arka inuu arkay yataqaya-u alkhamra isagoo khamriga iska matashinaya faqaala cumaan cumaan baa wuxuu ihi inahu isagu lam yataqayahaa iskamu matajinin xataa sharibahaa ilaa uu cabay markuu khamri cabo muddo iska mataji xaddu shaarib اlkhamri culimadu way isku khilaafeen laakiin khilaafkooda ma sii foga qowlka dhexena wuxuu odhanayaa markaa waxay ka eegeen dee nebigu ala sla afartan kabuu badinin qofkii khamriga cabay mararka qaarkood xad cayimanba muu lahaynoo dhowr jeer baa saxaabi la keenayoo mid kab ku dhufanaya mid wax kale ku dhufanaya saasoo kale halkaa culimada qaarkood baa yidhi arrin ijtihaadun isagu weeyaan qowlka dhexe wuxuu odhanaya ee daliilkuna markaa isku waafaqi karo xadkiisu waa arbacuun xadkiisu waa maxay waa arbacuun laakiin in sideetan la gaadhsiiyaana waa tacziir oo way bannaan tahay saxaabada ay sameeyeen in intan kalena tacziir looga dhigo lagu kordhiyo maadaama ay iska fudaydsanayaan oo dadkii markaa waktigii cumar wuxuu dadkii way fudaydsanayaan afartanka markaa khamriga way iska cabayaan dabeetna markuu saxaabadii la tashaday cabdiraxmaan bin cawf oo isna ka mid ah alcasharatu almubasharuna biljana ayaa wuxuu yihi horta halkeebaa ugu sahlan dee waa ka boqol laga jarayo midna sideetan baan ka jarayso maa xadulqadafkii kaas aynu kala mid dhigno oo aynu sideetan ka kadhno cali bn abi aalib isna qadiyaddaa uu ku waafaqay wuxuu hi taasaan sii jecelay xagga marka la eego laakiin kullun sunna buri kullun sunna waayo wixii da ijmac saxaabada ay laftigoodana waa lagu soconayaa qadiyadda ku saabsan waliid bin cuqba waliid bin cuqba bin abi mucayd alumawiy wey waa cuqba bin abi mucayd ninkii sharka badnaa baa dhalay markaa ilaahay subxana wa tacaala qur-aanka ku sheegay sida ay culimada mufasiriinta qaarkood sheegaan yowma yacadu الظaalimu calىa yadayhi yaqulu ya laytani اtakhadtu maca الrasuuli sabiila ya weylata laytanii lam atakid fulana khaliila laqad adalanii can الdikri bacda id jaaءanii wakana الshayطaan lilinsaani khadula ninkan la idhaha walid bin cuqba waxaan ujeedaa aabihii oo la odhan jiray cuqba bin abi mucayd waa ninkii rasuulka madheerta saaray alayh isalaatu wasalaam waa ninkii rasuulka alay slat slam marada ku baktiyey nin aad u dhib badan bu iyadoo rasuulka haddana qaraab ahna aan aad u kala fogeyn gaaladii u waaweynaaba sharka badnaa bu markiisi hore waxaa la sheegayaa inuu rasuulka alay slat slam la fadhiisan jirayoo uu qur ka dhegeysan jiray muu islaamin laakiin dee wuu dhegeysan jiray markaa rajada laga qaba qofkii mar hadduu dhegeysanayo dee qur-aankuna saameyntiisuu leeyahy markaa ninkay saaxiib ahaayeen oo la jiray ubaya bnu khalaf ayaa soo maray gurigiisii oo xaaskiisii weydiy o waan garan lahay baryahano dee moxamed buu la fadhiista markaa wuxu dib dambaysa saaxiibtinimadeenu ma soconayso saasayna ku kan dambaysa haddii aanad ka tegin oo weliba ard cadhuuf ku tufin sidii uu markaa nabiga uga tegay alayh isalaatu wasalaam culimada mufasiriinta qaarkoodba qisadaa waxay soo arooriyaan markay aayaddaa macnaynayaan maalinta ninka daalimkii uu farta dhexda ka qaniini doono gaalkii uu odhan doono allamaan hebel raac maaa maxaan hebel u raacay hebel wii lumiyey bacda idjaani laqad adalanii can dikri bacda idjaani o kana shaytaan lisaani khaduula allamaan rasuulka raaca buu leeyay ninkaa hebel wii waalaye waayo dee saaxiibku masel warkii soo maha qof muslim ahoo iska cibaadeysanaya sabab ugu noqonaya inuu cibaadadii ka tago mid laga yaaba dariiqadii iyo caqiidadii saxdahayd isagoo haysta inuu waswaas kale iyo shar kale ku furo dabeetana duruustiiba uu ka reebo way dhacda marar badan oo rag badan baa markaa dee intaa waa laga shaqaysanaya ila shaydaanku ku shaqaysanaya dhinacyo badan soo maraya xagga macaasida iyo xagga bidcada intaba uu ka shaqaysanaya marka way iska ilaali haddii waa raasamaalka aada haysato iyaa lagugu guurido qof kula kula caqliya iyuu kaa caqli badinin iyuu kaa ha caqli badinina iska ilaali shubahan iyo dadkan isaystana weligeed way jiraysaa meena xadiiskii nabiga ahayn alay isalaatu wasalaam walaa iyo aayad qur-aanka walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabuka waman yacish minkum fasayra ikhtilaafa kaiira rasuulku xalkiibuu ku sheegay dawadigaa taladii buu ku khilaaf fada badan baad arki doonta diinta la isku haysto facalaykum bisunatii wa sunati اkhulafaa الraashidiin almahdiyiin cabdu calayha bالnawaajib ku adkaysta qadiyadaasi markaa waa inaad aada dhug yeelato rasuulkuna wuxu uhi alay slat slam almaru calى diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaali alakhilaau ywmaydin bacduhm libacdi caduw ila اlmutaqiin kuwa ilaahay dartii u saaxiibay ee isku jeclaaday ee ku kulmay ee arrintaa ilaa ay ka geeriyoonayeen sidaasi ku wada socday waa kuwa maalinta qiyaabaha loo hadhaynayo jannada gelaya ilahay dartii mar isku jeclaadeen ayna almutaxaabuuna fiya buu ilahay leeyi subxana watacaala kuwii aniga dartay isku isku jeclaaday ee sidaa yimid ee wax kale aan isku keenin laakiin kuwii kaloo dham cadow isku yihiin alkhilaaw yowmaydin bacduhum libacdin caduwun ila lmuttaqiin waa istinaa waliid haddaba isaga laftigiisa arrinkiisu culimadu aad bay uga hadleenoo waa ninkii ay kusoo degtay bay leeyihiin culimada badan oo mufasiriinta ka mid ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binabain fatabayanuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u diray horta wuxuu islaamay sanadkii caamulfatx ayuu islaamay marka qoladii la odhan jiray banulmustaliq oo jawayr bint اxaris ay kasoo jeeday xaaskii nebiga oo kamid nimanka la odhan jiray eh, khuzaca ayay kasi mid ahaa ayaa markay islaameen bu rasulka ala slat slam sekadoodii xilli kula ballamey ay keenaan oo soo diriyaa bu ninkan u diray dhexda markuu marayo ayuu yihi wallahi nigo nimankaa utuun horaa idinka dhexaysay bilaa kuugu aaraan ninkii aad berigii ka disheen dabeetna wuxu uhi rasuul allow nimankii way diideen sekadii intuu dhexda ka soo noqday isla markaana dagaalna way iclaamiyeen oo dagaalna way soo wadaan dee rasuulka calayh isalaatu wasalaam oo ciidamadii wadaa ayuunbaa nimankii ole war rasuulku ballanka kama baxee mana waxbaa dhacee oo sekadiiba wadaa laga horyiima dabeetna ilah wuxu uhi subxana watacala ya ayuha aladiina aamanuu injaakum faasiqun binabayn fatabayinuu an tusiibuu qowma bijahaalati ili anlaa tusiibuu qowma bijahaala fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin aayaddaa inkastoo culimada qaarkay qisada day isaga mu ahayn laakiin way u badan yihin culimada saas markaas haddaad tirahdo sababtii saxaabadu cuduul ahaayeen taa way ka jawaab culimadayo waxay leeyihin dee saxaabadu dhammaantood waa cuduul lakin macsuum isagoo caadila ayuu haddana leexan karaa dee macsiya gef ka dhici karaa waxaa kaloo iska dhici karta inuu ka toobad keenay qadiyadaas intuu ka dhacay qadiyadaas ilan shaydaanku mana aha markaa ku gaaloobay maaha waa dembiyo kabiiru ku sameeyey khamrigana uu cabay waktigii cumaan cumaanna waa walaalo saxaabigan xagga hooyadii ka walaalayihin oo xagga aabaha iyo kala fogaaninbe laakiin hooyada waa hooya wada dhashay bin cafaan cusmaanna dadkii madaxda uu ka dhigay bu markii dambe xataa hadduu ninkaasi xun yahay madax kamudhigan inkastoo markan madaxda laga dhigay kuufa madax looga dhigay sacad bin abi qas ba lagu bedelay dabeedna khamri buu cabo nin baa yidhi anuu isagoo cabayaan arkay nin kalena wuxuu yidhi anuu iska matajinaya arkay cumaan moona waa walaalkae muxuu yidhi mar hadduu iska matajiyey dee goormuu iska matajiyey markuu cabay ayuu iska matajiyey inkastoo masle culimaana isku waafaqeen culimo badan baa leh dee iska matajintan bilaa qofka wax kale bilaa sharaab kala mooda bilaa la qasbay dee waxaaso dhan lakin waa shuruud loo eegayo lakin haddii laatan qofkii khamri matagaya oo wax kaloo cadaynan loo haynin iyo kale qofkaasi khamriga inuu cabdi baa lagu qaadaya qiso kaloo la yaab leeyay ninkaniyo saxaabigan la ihahdo waliid bin cuqba salaad subax buu tukiyey dadka markii uu dee madaxda ahaa dabeetana afar ragcadood buu gaadhsiiyey isagoo khamriga soo cabay buu tukiyey afar buu tukiyey intuu kusoo jeestay bu uhi aziidukum ma idiin kordhiya <laughs> cabdillahi bn mascuud baa ku jiray markaa dad kala tukay wuxu uhi zilna fi siyaada goorahanba siyaaran wadnay goorahanba maa zilnaa fi ziyaada siyaadan goorahanba ku jira waa sababtaasaa markaa lagaga casilay markii dambana khamrigu wuxuu ahaa dee shay iska shara shan shaha inu cabno oo kale ayuu markii hore carabta dee waha waanay ku faani jireenoo waxay idhahdeen markaynu cabno deeqsiyaanu noqonaa iyo boqoreeyo qofku isla weynaanayaa xoolihiisu odhanaya hala qalo wuxuu odhanaya ka lacagta si aanu sidaan ahay faankii waxaas o dhan fatatrukuna muluka ma gabayadooda ku jirta boqoraanu ku noqonaa kadib markaa shareecadu tartiib wata soo marisay aakhirkiina walxaraam yeelay inama yuriidu shayطaanu an yuqica baynakum alcadaawata walbaqdaa fi lkhamri walmaysir walmaysir wayasudakum can dikr اllahi wa can الsalaa fahal antum intahayna ya rabbi ba idhaha ilah ka joogsan waata quraaradihii lasoo wada jejabiyey iyo waxyaalihii kale ubooyinka marka dadkii intoodii badna way iska daayeene laakiin qof qof baa dee ay la sii taraareysa oo balwadu waa wax aada u culus dadkan jaadka cunaya badankoodu soo mid dadka jaadka cunaya nin raalli ka ah inuu jaadkaa cuno waa naadir ee wuu la qabatay n qabatinkaasa wuxuu keensanayaa inuu ilawaa daraaga sii macaansado markaa wuxuu is odhanaya mar alla markuu dhameeyo galabtii wuxuu is odhanayaa dib dambaysa hawcin lacagtii meeday caruurtii meeday maxay kale mee gelinka dambe imanaya gelinka horu imanaya haddana magaalada soo gelayaayo jaadkiiyo dabeetana wuxuu odhanaya atacab huwa aladii yuziilu tacab daal baa daal kaxeeye markaa waxay ka cabireen qoladii ka sheekeynaysay tawbatuhum tawbat lqidi qabla ru'yat lfaar waa tawbadda bisada intaanay jiirka arag bisadan baa lagu yihi miskiinka inaa jiirkeeda heryarayso dee iska daa waad cunaysaa ma dheh say tir waayo yaan arkay inta aanan arag waan ka toobad keeni way mar jiirka arko dee <laughs> markiiba iyado daba cararsan la nimanka jaadka cunana waa saasoo kale tawbatuhum tawbat lqidi qabla ru'yati ilfaar ii soo duceey bu sheekh waan iska daynayaa dad badanna de way iska daayeen lakin qaar badan baa sii weydaaranaya waana waxyaalaha ugu badan ee inagu hayee deegaanada soomaalida marka la eego caalamka islaamka wuu ku yaryahaye waxyaalahan kale daraagiskale way jiraan innaga wixii kalena way dheeriyeen laakiin shaadku waa dhibaato guri kasta gashay lacagta iyo milyoniska baaba ee markaa allahu mustacaan etoobiya iyo meelaha la geynayo waxyaalaha waxa ka daran caafimaad darrada sunta lagu buufinayo markaa dadka in laga wacyigeliyo waa qodob laga maarmaana wacyigelinta waxaa ka mid ah ubadka yarar soo koraya in laga hadlo kamriga saasaa markaa jirkooda dawlo qabsamay oo laga jaray markaa culimada difaacaya saxaabiga waxay waa laga been abuurtay haddii xitaa laga been abuurto oo dadkaasi cuqdad bay hayeen bay leeyihin dadkaa uu talinayayo waxay dhahdeen maya ninkan u khamriba camanuu cabin markaa laba qof hadday ku markhaati kacaan oo dee dad lagu kalsoon yahay been baa sheegayaane iyagii rabbigood bay soge qofka xadka waa lagu fulinaya soo ma waa lagu fulinaya wallahu aclam waxay sabu badan tahay marka culimadu hadalka si hadlayaan taarikhdiisa marka la inuu qadiyadda cabay inuu sameeyey laakiin maaha macnaheedu uu ku gaaloobay kabaairtuna way ka dhici kartaa saxaabada iyagoo haddana in badan naga khayr badnaa laakiin waa naadir way aad bay tirayaraan ninkii khamriga cabay ee saxaabadu akhzaaka allah ma agara maa yutaa ilayh fara inta la keenayo muxuu rasuulku uhi alayh wasalaam laa tuciinu calayhi shayaan fa inahu yuxib allaha warasuulah ilahay rasuulkiisu jecel yahay shaydaanka u kaalmaynina qofkan markaa waxaana ka xoog batay in badan oo kamid ah dad badan oo kamida ah kuwaas ayaa uu ka xoog batay walimuslim can caliyin halka aynu ku dayno